sharxi kitaabi riyaad الsaalixiin limaam الnawowi caleyh raxmat ullah fii leylat alaxad aلthaamin cashar min shahri dilqicda caami hijrat mustafa sala اllah alيh ali waslem ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بدأ بكتاب الأربعين وانتهاء بالسنن والصحيحين ysr allah اlitmaam wاlإkmaal wrazaqna اlإkhlaas fi اlqowl wاlcamal inahu jawaad kariim wbiاlijaabati jadiir majliskan waa majliskii afar iyo soddonaad ee majaalisdulmarka iyo sharaxa kooban ee kitaabka riyaad الsaalixiin lilimaam الnawowi caleyh raxmat ullah kana qayb ah mutuunta xadiidka nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam dulmarkeeda laga bilaabo kitaabka arbaciinka ilaa in sha allahu tacala sunankii saxiixaynka biidn ilbaari tabaaraka wa tacaala baabkana kitaabkan kusoo jirna waa kitaabu adab الطacaam cunnada aadaabta ay leedahay ayaan ku soo jirnay baabka caawa noo bilaabanaan waa baabka baabu istixbaabi kowni saaqi lqowmi aakhirahum shurba baabu istixbaabi sunnanima baabkeed weeyaan wuxuu baab yahay sunnanima baabun haadaa baabun baab weeyaan xagga iskaga dhiga kadibna istixbaabu kowni saaqi qawmi qolada qofka waraabiyo inuu ahaado sunnanimadeeda aakhirahum kan u dambeeya shurban xagga cabbitaanka qawmida ayaad ka soo bilaabaysaan tafsiirka soomaaliga ah kadibna gadaal baa loo soo wadi baabka mubtadihii khabarkiina gaar waa laiska tuuri dhinac baa lala aadi duruq badan baa ku bannaan laakiin sidaidinkugu fudud insha allahu tacaala baabun haadaa baabun baab weeyaan xagga iskaga rid kawni saaqi lqawmi qolada kan waraabiya ahaashad u ahaada sunnanimadeeda aakhirahum kan u dambeeya aakhirada waxaa weyan khabarkii kownka waa kaana khabarkeeda weeyaan shurbanna waa tamyiiz nacam shurban min shurbin xadiidku waa xadiid aad can abi qataadata waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu can inabiy nabigu wuxuu ka wariyey sala allahu aleh wali wasalam qaala nabigeenna wuxuu yidhi saaqi lqowmi qaalada kan waraabiya aakhirumaa kan u dambeeya way shurban xagga cabitaanka haddii qolaa ah, qof uu waraabina isaga ayaa u dambayna inuu isaga isku bilaabo kadibna ummaddii u dabamarya ma ahan cunadana waa la dhaqanka asagana waa dhaqan asiil ah oo dadka acraafta iyo dhaqanada wanaagsan lagu yaqaano weyaan oy ka mid tahay ummadda soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed waa taqaanaa qofka martida loo yahay inta badan in uu culays kala jiro amaba dadka ay aad u kooban yihiin mooyeen inta badan u adeegaa ilaa ummaddaas marka ay muxuu ahaa fulaan oo ay wada qadeeyaan ama ay quracdaan ama ay casheeyaan inta iyada wuu taagnaanayaa wuu khidmaynayaa cabitaankii u keenayaa cunadiiu keenayaa wahaakadaa saasuu taagnaanayaa marka waa dhaqan suuban sidoo kale waxaa la mida ah nimankan carabtana waa lamid waa naga daran yihiin weliba iyaga xitaa waxaa laga yaabaa inuusan qadaynin qofka uusan qurcanin uusan cashaynin ilaa dadkaasoo dhan ay guryaha ka tagaan waa naga sii daran yihiin dhankaasaga xitaa qaxwada iyo shaaha marka muxuu ah la shuba fadhiga kuma shubaan qofka qaxwada shuba weliba da'yartaa loo dhiibaa inta badan marka da'yartaas dhexdaa loo xiri kadibna halkaasuu taagnaanayaa qaxwadana waa bahallahan yaryaroo koobabkaan aad ku yaryaroad aragteen kadibna in yar ayaa dhibiq lagu siinaya kiio la sii muxuu ahaa rubceywa boqolkiiba toban ayaa lagu shubi intii afiiq la siini kadibna lagu sheekayni qofkii muxuu anshuba ah dul taagnaanaya marka saasuu u mar alle markuu dhulka dhiga uu kusoo boodaya uu ka qaadaya mar labaad haakada waxaa laga yaabaa sheekada inay laba saac socoto labada saac dadka khadamta ahaa oo qaxwada qaybinayay inay saa u taagnaadaan marka waa runtii dariiqo wanaagsan oo karaamo iyo muxuu ahaa asaalo badan tusinaysa ummadda soomaaliyeedna qayb fiican bay ku leedahay waa wax u fiican laakiin haddii qofka martida ah uusan cunnada ay u socon karin in uu qofkii martidii loo ahaa la fariisto ood la cuneeyo ood weliba cunada siiya mooyane haddii ay dhacaynin marka iyada ah waxba dhibaato ma lahan nabigana calai sla slam wuu samayn jiray saxaabaduna ay samayn jireen wax dhacana way tahay laakiin markuu cadadka aadku u badan yahay sidaanoo kale hadda la yidhahda cunnaha la keeno midda cunada kanaysa markaba dhinac ay ku fadhiisan kartaa suuragal maahan waxbaa goy qof kala soo geli biyaa loo baahan yahay wahaakada khidmadaas marka qofka intuu u taagan yahay waa inuu isaga marka haddii biyo la qaybinaan saasoo kale cabitaan wamaa ilaa dalik nacam rawaahu tirmidiy qaala xadiiun saxiix baabu jawaasi shurbi cabitaanka bannaanida ay bannaan tahay in lagu cabo bannaani ay bannaan tahay min jamiici alawaani waalashoo dhan alaahirata ee aahirka hayri dahabi dahab aanan ahayn iwalfidati fida waal kasta oo aahira in wax lagu cabi karo inay mxuu ahay bannaan tahay iyo u baab yahay oonan ka ahayn dahabi fido jumladaa ay ku dhacday tan labaad wa jawaazi lkarci afsaarasho qofka inuu af saarto bannaanida ay bannaanta w karciga iyo cabitaanka ayagoo waal ku jiro amaba webi amaa ilaa dalika intii gacan lagu soo qaadan lahaa amaba waal lagu darsan lahaa in webigii afka la saarto amaba ceelkii afka la saarto amaa ilaa dalika karciga waa taa weyaan iyo wa jawaazi lkarci afsaarasho ay bannaan tahay wahuwa afsaarashada amaba karcigana ashurbu waa cabitaan bilfami afku in lagu cabo min annahri webiga iyo wahayrihi wixii mxua webiga ka haro lamidka ah oo baaf weyn oy biyo ku jiraan oo kale ama mxua waal weyn oo kale qofka hadduusan heli karin wax uu ku darsada inuu afka saaran karo inay bannaan tahay ayuu baab yahay weyaan biqayri inaa'in waa la'aan walaa yadin gacan lagu darsanin taana waa jumlo kale tan saddexaad wa taxriimi isticmaali inaa'i dahabi waalka dahabka ah in la isticmaalo inuu xaaraan yahay waalfidati waalka fidada laga sameeyey fi shurbi cabitaan loo isticmaalo inuu xaaraan yahay iyo walakli cunitaan muxua ah in loo isticmaalo inuu xaaraan yahay iyo watahaarati tahaaro qaadasho oo lagu weysaqaato ama lagu qubaysto oo mxuu ah waa laga dhigta inay mxuu ah xaaraamta ayuu u baab iyo washaa'iri wujuuhi listicmaali iyo isticmaallada kala duwan inay xaaraan ku tahay ayuu baab yahay qaybta hore waa caddahay ah, qaybta labaadna waa sidoo kale qaybta saddexaad dahabka in la xirto ragga looma ogola dumarkana laakiin ilaah subxana wa tacala uu baneeyey xariirtan waa lamid raggi waa ka xaaraan dumarkina waa u bannaan waalashi marka in wax lagu cabo ama wax lagu cuna amaba la isticmaalo amaba lagu dahaaro qaato haddii ay dahab iyo fida looma ogola dee asalka weyaan dumarka iyagama loo ogolya mise waa maya waa maya iyaga waxaa loo ogolyahay liziina inay qurux u isticmaalaan laakiin akli iyo shurbi ragga ayay la xug noqonayaan weyaan kama duunaanayaan fidadana tabcan ragga iyo dumarkaba waa loo ogolyahay waxaa loo diidaa ragga waa dahabka iyo xariirta weyaan xadiidka aad can anasin radi allahu tacala canhu qala wuxuu yidhi anas bnu malik xadartu salaata salaaddii ayaan xaadiray faqaama xadarat salaatu dheh cafwan xadarat isalaatu salaaddii ayaa soo xaadirtay oo la gaaray wakhtigeedii faqaama waxaa istaagay man qofkii kaana ahaaday qariiba daari daartiisa miday dhowdahay gurigiisa ilaa ahlihi ahalkiisa ay u dhowda weeyaan qariibadaar meesha la joogay marka ayada gurigiisu u dhowaayay waa masjidkii ama meeshii marka ayada la taagnaa qariiba daari daartii uu dhowi ilaa ahli ehelkiisa ayaa marka kacay weyaan muxuu kacayaa liyatawada inuu soo weyse qaato kuma qorna cibaarada ayada meesha inuu kasoo weyse qaato gurigiisa dhowaa ayuu u baxay weyaan wa baqiya waxaa haray marka qowmun qolo fa utiya loo keenay marka rasuulka al sal slam bimikhdabin saxan amaba baaquli oo min xijaaratin dhagxaan laga sameeyey xijaarada waa jamcu xajar dhagxaan laga sameeyey fa saqura waxaa yaraaday almikhdabu baaquligii ama saxankii dhagxaanta laga sameeyey ayaa uu yaraaday an yabsuta inuu ku fidiyo fiihi isaga gudihiisa kaffahu nabiga calaa cashihi sal allahu aleh ali wasalam inuu loo keenay calaa casha nabiga intuu saa u dhexgeliyo kadibna uu saa ugu fidiyo waa ka yaraaday waal inta ka yar ayuu ahaa oo gacanta in la fidiyo suuragal waa noqon weyday ayib fatawada'a alqawmu waalka la ekaba biyaha ahaa ayaa waxaa ka weyse qaatay fatawada'a alqawmu qolyihiina way ka weyse qaateen soo haray oon guryaha aadin kulluhum dhammaantood qaaluu waxay yidhahdeen raggii anas xadiidku uu sheegaayey oo la joog waxay ku yidhaahdeen kam kuntum miiqaad ahaydeen qaala wuxuu yidhi amaaniina wa ziyaada sideean iyo ziyaado ayaan ahaynay sideean iyo ziyaado ayaan ahaynay maca daalika intanagayoo dhanna waxaan ka weyse qaadannay waalkii yaraa oo nabiga calayhi afdal salaat waska tasliim gacantiisuu ku fidin waayey riwaayada waxaan mxuu ahaa insha alla noo sii caddayn doonta biyahaas ka imaadeen muttafaqun calayh hada riwaayat albuhaari riwaayadan bukhaari ee mxuu aha lafdigan ayaa wariyay kala jooda wa fii riwaayatin lahu bukhaari riwaaya uu leeyahay walimuslim ana nabiya nabigeenna sal allahu aleh ali wasalam dacaa wuxuu nabigu u yeedhay biinaa'in waal ayuu u yeedhay oo min maain biyo ayuu u fa utiya waxaa loo keenay biqadaxin waal ayaa loo keenay dhakal amaba waal amaba saxan amaba mxuuah baaquli wamaa ila dalika qadaxa inta badan waxaa loo isticmaalaa waalka wax lagu shubta raxraaxin raxraaxa waxaa la yidhaahdaa hal kelima oo af soomaali ah oo jamcisa waan taqriiban waa heli waaye haddii aad igu caawinaysaanna ahlan wasahlan aad baan ugu farxayaa raxraaxa waxaa weeyaan waalka ballaarsan waal ballaarsan nowca maa yara ballaarsan hoosna aanan u godnayn fa utiya loo keenay biraxraaxin aye saxan baafka may baafka baafka waa ya fidsanida kaligeed lama rabo fidsani ay la jirta inuu hoos u godan yahay ma garata saxandarbi <laughs> soomaaliga moogta waa min afqar luqaat nacam saxan yara godan adiga waa in laba kelima laysu raaciyo moogta macna ahaan waad fahmaysaan waa saxan waasicnimo yara ballaarni iyo inuu yara godan yahay isku darsaday soo marka hal kelimaan u baahnada waa laba kelima waa saxan fisanoona godan soo ma carabigan noqday raxraax waa hal kelima ay fadal masaf <laughs> insha alla ficlan waa masaf ficlan laakiin masafta biyo looma <laughs> saas weeyaan ficlan masafta waa hadda tilmaam ahaan waa wax noocaas u dhow laakiin masafta waxaa loo isticmaalaa raashiinka qalalan in muxuuaha lagu kala saaray waxyaabahaas marka waad fahamteen hadda suxuunta ha taqriiban baaquliga yar weliba baaquli yar baaquli yar baaquliyada kuwa weyn maahan oo caanaha iyo loo isticmaala sheekh cabdirasaaq marna caawinaysaa xerooyinka qaar waxaan filayaa shan qof baa qaata jaak alla khayr baara allah fiikum marka calcumuum waad fahanteen fa utiya biraxraaxin waa baaquli yar ayaa loo keenay intaasaan iska qaadana baaquli yar aad umaadsihi ballaarna ama xeero yar baaquliga waa dee waa luuqadda mucaasirka ah xeeradani waa luuqaddeena caadigahaydo la yaqaanay nabiga marka waxaa loo keenay calayhi afdal salaat waska tasliim biqadaxin waal ayaa loo keenay oo raxraaxin xeero yar ah amaba baaquli yar ah fiihi waxaa ku sugan xeerada yar ama baaquliga yar shayun shay oo min maain biyo ah in yaroo biyo ayaa ku jirta fa ama fa wadaca wuxuu saaray calayhi salaatu wasalaam asaabicahu farihiisa ayuu saaray fiihi xeerada yarayd amaba baaqulig yara nabiga gacanta farihiis ayuu saa u saaray nabiga caleh salatu slam farihi ayuu saa u saaray qaal anasun anas wuxuu yidhi fajacaltu waxaan gudagelay andur inaan fiiriyo ila almaai biyihii yanbuciiso iyadoo kasoo burqanaya ama ay kasoo burqanayaan min bayni asaabicihi nabiga calayhi salatsalaam farihiisa bartamaheeda ama gudaha muxuu ahaa farihii biyihii oo kasoo burcanayaan markaan wa anoo fiirna oo kale weyaan yacni biyihii waxay kasoo burqadeen farihii nabiga calayhi salatsalaam meelihii muxuu ahaa dhan ay kasoo wada burqadeen weeyaan marka nacam faxarastu waan qiyaasay marka waan qiyaasay waxaa idiin qoran faxazartu cafwan faxazartu waan qiyaasay man tawada'a inta weyse qaadatay maa bayna sabciin toddobaatan inta udhexaysa iyo ila amaaniin siddeetan dadka ku weyse qaatay toddobaatan ilaa siddeetan qof ay udhexeeyeen weeyaan toddobaatan ilaa siddeetan marka waad garanaysaan barakada nabiga calayi slat slam marka maxalushaahidku u keenay meesha sheekha caleyh raxmatullah waalkaas yar oo nooc walba ama dhagax ka samaysnaado ama qore ha ka samaysnaado ama bir ka samaysnaado in weelisha lagu weyse qaadan karo ayuu usoo daliishaday kadalika waxyaabaha laga faa'ida waxaa ka mid in ah nabigeena calaih salat salaam mucjizaadka ilahi usiiy subxaana wa tacaala wayna badnaayeen mucjizaadka nabiga la siiye calaih salat salaam aad bay u badnaayeen ilaa shan boqol baa la gaarsiiyaa ilaa shan boqol oo mucjiza in nabigeena la siiye calaih salat ayaa la gaarsiiyaa weeyaan laakiin ma wada naqaano dhammaanteed tafaasiilna u baahanta mararka qaar marka intaa koley waad fahanteen aan filay horaan ugu soconayna insha allahu tacaala nacam xadiidkaaad waan cabdilahi bni zaydin waxaa laga wariyay radi allahu canhu qala wuxuu yidhi ataana nabiy nabiga noo yimid sala allahu caleh wasalam faakhrajnaa lahu waxaan u soo saarnay oon u soo dhiibnay ma aan biyo ayaan soo saarnay oo fii tawrin waal ku sugan yar oo min sufrin nuxaas ah fatawadaa nabigu ku weyse qaatay sal l slm rawahu lbukhaariyu asufru bidammi saadi wayajuusu kasruha sifri in la yidhaahdo wa huwa nuxaasu waa nuxaasta caadigo taqaanaan weyaan watawru tawrkana kalqadxi waa mxuu ahaa dhakal oo kale iyo wix lamid ama xeero iyo wix la mid ah wa huwa bitaai lmuhanaati waa tadoo mxoo kordhaban taw la yidhaahdo min fowq tawr la yidhahda weyaan waa waal yar inta waad fahmi kartaan baaquli yar xeero yar saxan yar digsi waa maa daalika waal yar baa loo keenay alayhi salatu slam laakiin wuxuu ka samaysan yahay kan kii hore wuxuu dhagxaan kanna wuxuu ka samaysan yahay nuxaas intaba inaan ah, dhib lahayn ayuu imaamku soo dariishaday caleyh raxmat ullah xadiidka aad wacan jaabirin radi allahu canhu ana rasuula rasulka al sal slam dahala uu galay calaa rajulin nin buu soo galay oo meel ansaari reer ah, ansaarid ka mid ah wa macahu nabigu waxaa la socday saaxibun saaxib oo lahu nabiga saaxib uu leeyaha la socday waa kee saaxibka abu bakrin radi allahu tacala canhu arda riwaayaad kale waxaa addeeyey shuraxda bay caddayn weyaan faqaala rasul rsulkan wuxuu yidhi sal slam in kaana cindaka hadduu ahaaday agtaada ma un biyo baata baryay haadihi leyla caawa baryay fi shannatin qirbad ama sibraar ku baryay e fa actinaa marka kuma taala jawaabta nafsi weyaan oo biyo qabooban ilan baraf iyo waxaa lama jirin meela muxuu ahaa qaboojiyi waxba ma jirin haddii biyo marka qabooban oo muxuu aha sibraar iyo qirbad iyo kubariya caawa kuu yeela nafsi weeyaan wa ilaa haddii ay ku olini karacna biyahan muxuuaha iska socda ayaan afka saaranayna weyaan sidii daabada ay waxu cabtoo kale iyo caadiga afkaan saaranaynagu nabiga calaih salat slam biyaha ama biyo waalweyn ku jira ha noqdeen ama wamaa ilaa dalika marka wuxuu yidhi biyahan afkaan saaranayna rawahu lbuhaariy ashannu alqirbatu weyaan marka riwaayad waxaa jirta ibnu maaja uu wariyey caleyh raxmatullah oo la diida in afka la saar sida xayawaanaadkii oo kale riwaayadaas marka riwaayadan ayaa lagu nasakhay ayay culimmada leeyihiin weyaan raximahum allah raxmatan waasica maxaa yeele way xog badanta mid kale imaam bukhaari ayaa wariyey riwaayadan nacam xadiid aad wacan xudayfata radi allahu canhu qala wuxuu yidhi ina nabiya nabigeena sal allah slam nahaana wuxuu naga reebay can ilxariiri xariirta guud ahaanba waa naga reebay nooc kastoo ahaataba kow xariirta guud ahaanteedu naga reebay iyo wadiibaaj xariirta teeda la jilciyey ee jilacsan ayuu naga reebay weyaan wadiibaaj xariirteeda adag weyaan cafwan ayuu nabiga naga reebay calaih salat slam iyo washurbi cabitaan la cabo fii aaniyati dahabi waalasha dahabka in lagu cabayo iyo walfidati fidada wa qaala wuxuu yidhi hiya waalasha iyada oo ah. waxa weeyaan fidada iyo dahabka ah iyo diibaajka iyo xariirta hiya ayada lahum ayaga ayay u sugnaatay lahum taas damiirka wuxuu laabanaya alkufaar gaalada ayay u fi dunya adduunyada wa hiya iyadana oo waxyaabihii aan soo sheegnay amaba dahabkii amaba mxuu ahay fidadii ama xariirtii ama diibaajkii amaba qaybta dam ha noqoto damiirka dhammaan waa loo celin karaa dahabkii fidadana waa loo celin karaa nacam tii aad rabtaba same weyaan walahum wahiya iyadana lahum wahiya iyadana lakum adinka idin sugan fi laakhirati aakhara aakhara ilahay idinku abaalmarinaya weeyaan markaad arkaysaan suurat alhaashiya waad arkaysaan wanamaariqu masfuufa dhammaanteed waxay ka samaysan xariir iyo dabarjad iyo muxuu ahaa anwaac aad faakhir ah oo qiimo badan oo kuwaan adduunka aanan hayn ay ka samaysan tahay weeyaan muttafaqun calayh xadiidka baabkan u dambeeyo oo aad waan ummi salmta radi allahu canhuma ana rasuula rasulka al sal wuxuu yidhi alladii qofka yashrabu cabaa fi aaniyati lfidati fidada waalasheeda ku cabaa inamaa uni yujarjiru wuxuu qurjac siinayaa ama uu jurug siinaya fii batnihi calooshiisa naara jahanama naarta jahanama naarta jahanama ayuu calooshiisa saa ugu shubaya weyaan qurjacda inta badan waxaa loo isticmaalaa sawtka iyo mxuu ahaa dhawaaqa ka baxa dhuunta marka biyaha iyo caana la marina sooma qurjac haye jurugtana waxyaabaha la liqa haaliban oo caloosha gaaro marka ama qurjacdhah ama jurugdha ama wax kaloo u taqaana sheeg intaba waa dhib malahan weyaan waxaad calooshiisa qof ku shubayaa naaru jahanama taasubaa muhimada weyaan muttafaqun caleyh ciyaada bilah wa fii riwaayati limuslim ina aladii qofka yaakul cuna o yashrabu caba fii aaniyati ilfidat fidada muxuu ahaa waalasheeda wadahabi ayuu yidhi weyaan horaana maxaa yahed alladii yashrab riwaayada unbaa lafdigayaa kala duwan wa fii riwaayati riwaayadoo lahu muslim uu leeyahay man qofkii shariba cabo fii inaa'in waalku cabo oo min dahabin dahaba aw fidatin fida'a fainamaa uniya yujarjiru wuxuu jurugjurugsiinayaa ama uu mxuuha qurqurinayaa fii batnihi calooshiisa naaran naar ayuu mxuuha qurqurinayaa ama jurugjurug siinayaa ama uu mxuu ahaa qurjacqurjac siinayaa oo min jahannama jahannama ka mid ah weeyaan ciyaadan billaah kitaabkii labaad ee adabu tacaam uu dhammaaday kitaab libaas awal kitaab waa kitaabkii aad ogeydeen oo almuqadimaat oo muxuu ahaa runtii riyaad saalixiinka lubbigiisa in badanoo ka midna ahaa una xaadiista badnaa ood garanaysaan kitaab libaas dharka aan xirannahay iyo dhar xirashada ayuu kitaabkaana uu kitaabiyo kitaab dhan baa uu caqiday imaamka caleyh raxmatullah baabu istixbaabi thawb alabyad marada cad xirashadeeda baabu baabu istixbaabi thawbi marada sunninimadeeda ayuu u baab yahay alabyad ee cad iyo wa jawaazi laxmari tan casaanka ah guduudka ah inay bannaan tahay iwal khadari tan cagaarka ah iwal asfari tan jaallaha ah iwal aswadi tan madow iyo wa jawaazihi waa maxoqayb labaad marka qaybta hore waa islacsanta qaybta labaad waa macno inuu bannaan yahay min qutnin wakitaanin wa shacrin wa suufin wa hayriha ila alxariir intaas aan soo sheegno casaanka iyo caddaanka iyo muxuu ahaa cagaarka iyo muxuu ahaa jaallaha aan soo sheegnay intaba in laga samayn kara wa jawaasihi min qunin quطni in laga samayn kara iyo wa kitaanin kitaan kitaanka iyo quطniga waa isku yara dhow yihiin laakiin farqi baa u waa kala duwan yihiin weeyaan iyo wa shacrin tim tima xoolaha xataa waa laga samayn karaa tima xoolaha laga samayn karaa ama muxuu ah iyo wixii la midka daahirka iyo suufin suuf iyo wa hayrihaa intaba in laga samaysan kara ila alxariir xariir mooyane marka ayuu baabkan u baab yahay weeyaan laakiin sunno shayga ah muxuu yahay waa qalbiga mu'minka abyad lidaalika jismigiisa in ka mid ahoo badanna inay cadaan u noqda oo wax iska fiicanoo wanaagsan laakiin laazim ah nabigeen ala slam ma laazimi jirin caddaanka lidalika xataa adyaanta dhan waad aragteen diina adyaan asamaawiya kullaha xataa ninkan boobka mxu ah qolyahan katoliga odayga u ah oo rooma fadhiyo fatikaanka darkiisa muxuu yahay waa khamiis cad iyo koofiyad cad soomaad arkin wadaadkawadaadyarow muxuu ahaa haddii uun saliibka laga bixiyo xagga laga dhiga horin baad salaamka kala boodi leed sooma marka lidaalika waxaan garanaya mar soo maray wadaada wuxuu yidhi baasboora ligu dhibay nafta likeen baasaboorkii xaq baan u leeyahay migrationkan tagaa wax walbaan sameeyey nafta khalad yar asaga ka dhacay marka hore khalad kuu saxay dad mararka qaar dad waxaa jira xafiisyada fadhiyo oo u fadhiya dadka dhibkooda lidaalika qofka ilaahay subxana watacala uu xafiis fadhiiseeyo oo meel mas-uul ka noqda habeenkii yuusan saaxanin isagoo awood ala wux uu dhammayn kara oo xafiiskiisa yeello nin la yidha qaasil qusaybi oo wasiirkaan jira sacuudiga oo wadaadna aan ahayn weliba wadaadada aad ay u fogeyn jireen diinta aan aad ugu ficnaan jirin gadaal dambe u dhintay isagoo wa tacaala laakiin kitaabaadkiis hore iyo mawaaqiftiisa dadkan liberaaliyiinta ama calmaaniyiinta loo yaqaano aadka diinta mxua ugu kakan ayuu ahaa marka wuxuu soo maray maamullo badanuu soo maray buug marka ayuu qoray walxikmatu dallat lmu'min qofka mu'minka ah baadidiisa weeyaan safiirro ayuu meelo badan ka soo noqday wasiir ayuu noqday batroolka wasiirka ahaa yacni boqolaal meelood tobanaan meelood cafwan ayuu soo maray oo madaxka soo ahaa isagoo hadda wasiir ayuu geeriyooday markuu dhimanay waxaan waxay ahayd labadii kun iyo waxaan filayaa iyo toban iyo labadii mise toban iyo koogahayd meela markuu geeriyooday ninkaasaa wuxuu leeyahay wuxuu ka sheekaynayaa kitaabkiisa waxaa la yidhahda xayaatu fi lidaara waa kitaab runtii afartanka sano ood maamul jiray wixii khibrad ugu gaaray uu ku soo arooriyey oo maamulka xaggiis ku saabsan waxyaabahan ku guulaysa waxaa ah wuxuu yidhi weligay meel badan baan soo maray waraaq u baahan saxiixayga oo xafiiskayga taalloon awood u leeyahay ama qaanuunku marka iyada dhigan uu ii oonan saxiixin oon isdhaafin weligay habeen maanan bargin afartankaa sana ya wax cajiib moogta diyaana kama celinaysa laakiin maamulka maamul wanaaga ayaa baraya muminiintana waxaa laga yaaba qofka iyo dadka qaaro mxu muslimiinta ninka mas-uulka ah waraaq saxiixiisa u baahan in qofka aad bil iyo laba bilood iyo saddex bilood iyo shan bilood iyo sanad iyo iska taalla meesha waana lagu kala dariya arintayada runtii marka ninkii caalcumuum qoftii muxuu ahaa waa ku dhibtay waa ku dhibooday kadibna maalin damba habeenkii u fikira habeenkii wuxuu ilaahay muxuu ahaa hadiili subaxan habaar baan tegi inaan habaartamo oon soo habaara muxuu qofka asaga ayaan migrationku aadi wuxuu sameeyey marka waxaan sameeyey yidhi koofiyad cad oo weliba muxuu dhagax xataa xirays ayaan soo xirtuu yidhi khamiis cadna waan soo xirtay cimaamad cadna kor ka soo saartuu yidhi sogsaan cadna waan soo xirtay kaba cadcadna waan soo xirtay ma garat anoo dhanba marka waxaan nahay qof cadoo socdo kadibna sidaan u socday qur baan soo akhristay ilah baan soo baryay wamaa ilaa daalika marka muhiimadda caddaankaan ku keenaya moogta saan u soo socday u soo socday u soo socday albaab markaan soo galay albaabkii qofkii islaam baa ahd saasaan filay inuu yidhi markaasaan dhahu yidhi maanta markay aragtay naxdu yidhi horta naxdin caddaantii malaa'igta inay cadda iyo wax noocaasa ah, mogtaada ku qofilata marka markaan soo istaagay marka on muxuu ahaa albaabka soo istaagay ay naxday markaasaan dhuhu yidhi maanta wax kale uma socda inaan ku habaaro od meeshan korsigaan ku dhimato oy nafta kaaga dhacdo baan socdaa <laughs> wax kale odhan socda <laughs> lama arka markaasaa waxaa weeyaan giriir iyo argagax iyo wax ay samaysan qof marka sekreteer oo meesha jooga waxay tidhi intay muxuay tuugtay waxaad yeeli warniu fadhiiso war raalli laha usug ma ka ha ka yaabin maanta inaad dhibata kala bala sida waxaa weeyaan si fiican buu ugu sii faa'idaystay calcumuum waxaan kala jeedaa baasaboorka wuxuu yidhi meeshii anoo fadhiyo ayaa baasaboorkayga ileen dulmiyaa looga haystay marka dharka cad mararka qaar ma sahlano meelo badan <laughs> ya ragga ragga ahaa oo hore markay muxuu ahaa tawasalka iyo soo qaadayaan mxuah dikrisalaanka waa taqaanaan ragga saalixyada hajir aad u yaqaano marka dikrisalaanka marka la soo qaada oo ragga nin wax laga jabsada la rabo dharka la soo xihan jira mxuah wataqaana imaamadii waad garanaysaan wax madow looma dhowaan jirin dharka cad iyo waxaasaa la isku taagi jiray kadibna qofka waa wax diyaar buu lahan jiray wahaabiyadana marka wax walba hadlayeen ayagoon cimaamad wadanin oon koofiyad wadaninay safka intaay soo galaan imaam noqonayaan salaad bixinayaan ummadda sarwaalla xataa mararka qayb kalaa laga yaabaa marka baasha cimaamada iyo koofiyadda iyo waa zayiga culimmada aslan ta ayada saa ula socda ikhwaani aslan dharka waana noo soo xataa wuu noo imaan doonaa qofka aalib cilmiga inuu ka dugnaado dadka caamada ah, waa shay matluubahoo wanaagsan aad qiimo badan ayib waan nala dheeraatay cafwan qaala allahu tacala rabbigan wuxuu bani aadam ibni aadanow qad anzalnaa waan dejinay calaykum dushiina libaasan dhar baan ku dejinay waari astura oo qarya sawaatikum cawradiinna qaryo iyo wariishan dhar xaraga ah ayaan idiin soo dejinnay riishka waa xaragada dharka lagu xaragoodo quruxdu badan wa libaasu taqwaa libaaska loo yaqaana taqwada ama alla ka baqitaanka dharkiisa daalika kaas baa khayrun khayr badan weeyaan qofka inuu muxuuha ah, dhar ka dhigto alla baqitaan taas ayaa wanaag badan weeyaan wa qaala tacaala rabbigan wuxuu yidhi wajacala lakum rabbi wuxuu idin yeelay wajacala wuxuu yeelay lakum idinku wuxuu idin yeelay rabbi uu idin khalqay weeyaane idiin sameeyey saraabiila dhar oo taqiikum idinka dhowrta alxara kulaylka idinka ilaaliso oo iskaga dhowrtaan qabowgana waa la mid iyo wa saraabiila dhar oo taqiikum idinka dhowrta ba'sakum digaalkiinan idinka ilaaliso markaad dagaalamaysaan eh, mxuua ah, falleeraha iyo xabadda idinka dhowrta in ilahi uu idiin sameeye duruucda birta iyo waxyaabahaas ayuu rabbi kala jeeda subxana wa tacaala nacam inta dhar oo dhanba ilahay baa nasiiye subxana wa tacala ilahay baa noo sameeyey nooc kastaba ahaada xadiidaaad wacan ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma ana rasuula rasulka sal slam qaala wuxuu yidhi ilbasuu warxirtay min iyaabikum dharkiina albayaada caddaanka xirto fainahaa iyada maxaa yeelay min khayri iyaabikum dharkiina tan ugu khayrka badan weeyaan wakafinuu fiiha waxaad ku kanfanaysaan mawtaakum kuwiina dhintana ku kafaniya weeyaan rawaahu abu daawuud watirmidi wa qaala xadiiun xasanun saxiix ixraamkana waad aragteen xujaajta dhan maxay xihan yihiin caddaankaas weyaan haddii qofka dhar madow uu ku ixraamta ka warrama go'ish iyo iyo mxuu aha iyoiyo macuus cafwan go'iyo iyo qaybta hoose ya ma waa laga fadli badan yihin lakiin waa xajka xadii aad an samrata radi alahu anhu qal wuuu yidhi qala rasul rasulka al wuxuu yidhi sal slam ilbasu waxaad xirataan albayaada dhararka cad xirta weeyaan fa inaa maxaa yeel atharu iyadayaa tahaaro badan daahirnimo badan wa atyabu dhiibnimo badan oo wanaag badan wa kafinuu fiiha mowtaakum kuwiina dhintaan ku kafaniya rawahu nisaa'i walxaakim wa qaala xadiiun saxiixun w xadiidka saasoo siduu sheegay waa saxiix weeyaan marka dharka cad xitaa wasaqda markay ku nadaafadiis in lagu dadaalay u badan tahay lakiin qof markuu dhar madow wata waxaa laga yaabaa inuu mxuu aha saddex afar shan toddoba maalmood oo cadar yar uu iska marsa iska qabaysta waxba ay ka muuqanin laakiin shaarka cad iyo mxuu aha sarwaalka cad iyo qamiiska cad markuu qofka laba maalmood wato wixii ka dambeeya inta badan waxaa weeyaan wax badan baa ka daahiri oo in la nadiifiyo daa'iman wa abadan ayuu u baahanaya weeyaan muminkana daa'iman waa saaxib anadaafa aaadbra radi alahu taala anu qal wuuuyidhi kaana rasul rasulka wuxu sal slm marbuucan mid dhexdhexaada marbuuca waxaa weyn qofka dhexdhexaadka aadna aan u dheereen aadna aan u gaabneen aadna aan u buurneen aadna caatadaanu ahayn laakiin nabigeena calaih sala slam wuxuu xigay dhirar ayuu xigay dhexdhexaad ayuu ahaa laakiin dhirar xigan ayuu ahaa nabigeena calayh sala slam marbuucan dhexdhexaad ayuu nacnin siman walaqad ra'aytu waan arkay fii xullatin isku joog ayaan ku arkay xamraa ee casaan ama guduud ah maa ra'aytu aan arkin shayan shay axsana ka wanaag badan minhu isaga muttafaqun caleyh baraa wuxuu leeyahay nabigeena alai sl slam dhexdhexaad ah oo weliba dhirarxiga ayuu ahaa calayhi salaat ah, joog oo isku iskujoogga marka muxuu yahay alridaau walizaar waa hoosguntiga iyo iyo go'a garbaha la saarana labadaas oo casaana nabigan u xiran calaih sala slam ayaa indhaha ka qaaday ayuu leeyahay muxuu ninka la yihah balbara ibnu caazib xadiidkan wuxuu ka sheekaynayaa nabigan cala sl inu xirtay casaan axaadiid ka sheekaynaysa casaanka inaan la ogolayn way jiraan waana noo imaan doontaa insha allah bacdaha jamciga marka muxuu yahay ikhwatilkiraam jamcigu wuxuu yahay casaanka sirfiga ah oo waxba aynan ku darsanaynoo keligii ah ka isaga ama habboona waa laga habboon yahay laakiin casaanka ama caddaan ku jira ama madow ku jira weliba xaafid muxuu ahaa ragga xufadada qaar ka ah waxay leeyihiin niminka yamaniyiinta ah, xullada ayada yaman ay ka imaan jirta badan waxay ahaan jireen in casaanka isaga ah uu muxuu ahaa xariiqmo iyo xariijimo iyo leemam mxuu ahaa jiitama madowa ah amaba cadaana ah amaba mxuu ahaa cagaar ah inay ku dheehaan marka qaybaaanka inuu badnaa hadda cimaamadahan asaanku hadda la wato kale soomaad arkin oo sheekhtana wata iyo raggaan ay wataanoo kale ta iyada waxaa casaan barax tiran maaha maadaama ay ku jirto casaan iyo wax kale isku darsan yihiin waa tan weeyaan laakiin casaanka sirfiga ah waa laga haboon yahay wax wanaagsanna ma ahan in laga haboon yahin waxad ku garan kartaan yowm ciid alxubbi waxay u bixiyeen ciid alfisq walfasaad maxaa la xirtaa ya xasaankaasaa la xirtaa oo barax tiran oo sidiisii ah marka baabkaas marka waa baab nooca waa dheer yahay aad uma gelayna insha allahu tacaala ayib xadiidka aqwaal aad baa ku jirta xadiidka aad an abi juxayfata waxaa laga wariyey an abi juxayfata waxaa laga wariy wahb ibn cabdilah radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi ra'aytu waxaan arka annabiya nabigaan arka sal slm bimakata nabiganan maka ku arka caleh salat slam isagoo jooga wa huwa isagoo bilabtax meesha abtax la yidhaahdo ka jooga magaalada maka abtaxa muxasab meel la yidhahdo hadda loo yaqaanaa mina waxay u jirtaa hal mayl ay u jirtaa weyaan mina meesha la yidhaahdo ee hal mayl u jirtaa weyaan waa magaalada maka on daraf ka mid ah darafheeda ka mid ah abtax waa nabigaad ku dega caleh salat slam nabiga marka waxaan arku yidhi ra'aytu nabiya baan arkay bimakata maka isagoo ku sugan wahuwa isagana bilabtaxi muxasab meesha la yidhahdo mabtaxa la yidhahdo jooga fii qubbatin teendha ku jira oo lahu isaga uu leeyahay xamra'a ah ee qubadaasoo weliba cas ama guduudan oo min udmin magad ka samaysan maqaarka la magdeeyey haragga la magdeeyey ka samaysan fa kharaja bilaalun bilaal baa soo baxay marka la soo baxay biwaduu'ihi weysadiisu la soo baxay weysadii nabiga calai sl marka la soo baxay waysadii marka nabigu weyse qaata alayislaa waa noo imaan doontaa fa min naadixin minhum waxaa ka mid ah naadixun fa min naadixin mid waxaa weeyaan biyaha yara qoystay oo biyihii nabiga cala sla ku weyse qaatay waa la jir nabiga aataartiisa iyo biyaha muxuuahay ka soo dhaca waa la jir alai sla slam marka waxaa ka mid ah fa qoystay oo in yaroo biyo ah ama firar fiican uu soo gaaray iyo min naailin iyo mid wax yar ay ka gaareen waxun ay kaga soo fanineen labadaas ay u qaybsameen saxaabadii biyihuu nabiga ku weyse qaata alayh sla slam waa noo imaan doontaa marka qayb xoogahoo yara qoystay oo muxuuaha wejiga marse gacanta marse iyo xoogahoo yara fiican ay soo gaartay iyo qayb fanfaniinka yaraa naa'ilka wax yaroo muxuu ahaa tiftifa ama tifiqtifiqa ay soo gaartay ayaa ka mid horaan waxaan u sheegnay tabaruka aahaarta saalixiinta in la barakaysto inay khaas ku tahay bimuxamadin sal allahu calayhi waaalih wasalam binabiyina wa xabiibina wa khaliilina wa rasuulina waxaa weeyaan khaatam alambiya wlmursaliin sayid waladi aadam ayay khaas ku tahay weyaan mxuu aha aaaartan la barakaysta laakiin hadda kabaha muxuu ahaa iyo gacanta in la geliya biyaha faraxalka kadibna marka la caba iyo oo kale dhib waa sunnadii moogta in la muxuu ahaa qofka haddii qof oo cayuuma qofki intuu ilaysto kadibna uu xanuunsado qofkii waxaa sunno ah in qofkii ilaystay in loo taga kadibna uu muxuu ahaa yaqsil baraajimahu lallaabyadiisa uu soo dhaqa marka qofkii muxuu ahaa loogu qabeeyo hakada wamaa ilaa dalika ariiqadii dadkan muxua ruqyada yaqaan ay yaqaano qofka marka muxuu ahaa la yidhaahdo laga dalba in la yidhao adaan kuugu yara tuunsanna qofkan la yara muxuu ridi ishe noo dhaq in la yiraahdo waxba inuusan arkin weyaan lianna qofka caa'inka ah ama isha muxuu ahaa in laazim maaha qofka bacaw inuu yahay annaga saa u kale laazim maaha caynka xubbiga xataa waa la imaanaysaa qofkan inaad jeclaato ood la dhacda muxuu abci wanaagiisa iyo khayrkiisa iyo wanaaggiisa iyo salaadiisa inaad la dhacda ayaad ku ilaysan kartaa quruxdiisa inaad aragto tirahda qurux badan arrinkan adoon xasdayn ayaad muxuu ku waad garanaysaan xadiidka nabiga alai sl intuu nin arkay oo mxuu ahaa dharkiisa meelaha qaar ay ka faydan tahay markaasaa wuxuu yidhi weligay wax ka caddaan badan oo noocaas ninkii gab waa sakaraadda nabiga alai sl wuxuu yidhi lima yaqtulu axadukum ahaahu war midkiin muxuu walaalkiisu dilayaa walaalkiis muxuu u dilayaa qofka walaalkii haddii aad wax ku cajabiyo ku arka falyubaarik oo waxaa weeyaan ha yidhaahdo allah kuu barakeeyo ama maa sha allah iyo wixii la mid ah soomaalida waa cagsi maa sha allah qofka hadduu yidhahda maxaa loo malaynayaa qof wax quruxsan wata ama maalaa daalik haddii aad maa sha allah tidhahda inta hadda aanan muxuuha cilmigaan iyo aad loo gelin waxaa loo yaqaanaa qof waxa ka naxay oo ka xun oo kale aan loo fahmin sooma saasaa dadka qaar ay u fahmaan dadka qaar kulli isku mid maahan laakiin maa sha allah in la yidhaahdo iyo cibaaraadka soo arooray ama falyubaarik marka in la yidhaahdo allah kuu barakeey waxaas umaa ilaa dalika ayaa habboon carabta iyo aad nooga fiican oo aad iyo aad runtii ducadaas af kama qaadaanba iyo dadka inay duceeyaan marka canuga tartanka u qaado haddaad ilmaha qaar tartamada qaada markay tartanka qaadaan inta badan ilmaha iyaga ah il iyo waxbaa ku dhaca sababtu maxay tahay dadkaas way la dhacayaan dhammaan way fiirinayaan aadna ula dhacayaan dhaqanka nabiga u faray calai slat oo ahaa in qofka uu duceeyana lama wada yaqaano lama wada yaqaano marka waxaa habboon dadka muxaakimiinta iyo dadka u taagan musaabaqaadka iyo tartamada noocaasa markay muxuu ahaa ee la dhammeeyo ilmaha qaado intaana lagu dhawaaqin in la yidhaahdo ha loo duceeye markii lagu dhawaaq kadibna wamaa ilaa dalika ducaa ay ka dalbaan dadkii oo muxuu aha yubaariku si xanugii ay mustaqbalaan ugu dhicin in badanoo ka mid ayaga ahaa dhibaatooyin badan baa soo gaaro waxaana yeelayso waxaa laga tagay hadiga nabigeena calayhi salaatu wasalaam marka in arrinta lagu dadaalo waa muhiim weyaan ayb min naadixin wanaailin fakharaja nabiyu nabiga ayaa soo baxay marka wa calayhi nabigu waxaa mxuu dushiisa ahaatay xullatun joog xamraa ee casaana kaanii waaba anoo anduru fiirna ilaa bayaadi saaqayhi nabiga calayhi salaam labadiisa gamudood iyo labadiisu lugood cadaantooda waa anoo fiirina weyaan kale waa ii muuqataa aad kala jeeda weyaan kaanii waaba anoo anduru yani hadda anoo fiirina oo kale aan la too ah weyaan sidaanoo xasuusta fatawada'a nabigu weyse qaatay wa adana bilaalun bilaalna waa addimay fajacaltu waxaan gudagelay atatabacu inaan raaca faahu afkiisa haahunaa wa haahunaa dhankaas iyo dhankaas afkiisa inaanu raaca oo saas iyo saas bilaal afkiisa inaan raaca aan gudagalay oon isha la raaca weeyaan fajacaltu waxaan gudagelay atatabacu inaan isha la raaca faahu afkiisa haahuna dhankaa iyo wahaahuna dhankaa weyaan yaquulu marka muxuu yamiinan midig yaquulu wuxuu leeyahay yamiinan midig iyo wa shimaalin bidax muxuu ku dhawaaqayaa xaya cala asalaat xaya cala alfalaah xaya cala asalaat war salaada u kaalayaay xaya cala alfalaax warlibaantaw kaalayaay saas ayuu marka leeyahay bilaal afkiisana waxaa weeyaan lidalika qofka mu'adinka ah markuu adima waxaa loo baahan yahay inuu muxuu ahaa xaya cala asalaa xaya cala alfalaax saas yamiinan wa shimaalan yamiinan wa shimaalan laakiin qofka inuu is wada leexiyo xaya cala asalaa uu yidhahdo feeraha dhan uu saa u laabo iyo dhankaas hadiga nabiga ma calaih waa qoorta un weli mikrofonkana de in la dhowrana waa muhiim mikrofonka la dhowrana waa muhiim oo haddii intaad xay calaa salaatila qoorsaa u laabto waxbana dee aan lagaa maqlaynin waa inaad marka mikrofoonka xataa si un aad u macjalayso dadka hadda sooma arkin qolyaha mikrofanadan hadda inta ku xiran wax badan bay tareen laakiin mikrofoonka keli istaagan dad badan baa ku dhiboodo qaar baa soo u taago oo madaxii la leexiyo oo rafaad iyo dhib badan baa laga maraa midkan yaroo hadda inta ku xiran waa muxuu ahay nicmo weyaan waa baabkii waxaan joognaa sheekh aadaankii waana dhammaynayna insha allahu tacala xaya cala asalaat xaya alfalax uma intaa kadib rukizad lahu waxaa loo taagay nabiga calayi slat slam canazatun ultaki burdo ayaa loo taagay ul ayaa saa looga taagay weeyaan hortiisa fataqadama nabigu muxuu hormaray fasallaa wuu tukaday yamuru waxaa marayay bayna yadayhi nabiga hortiisa waxaa marayay yadayhidaas waxaa weeyaan wara'a alcukaaz ama ultakidaas amaba burdada ayadaa dusheeda weyaan ee mxuu ahaa ultakidaas iyo nabiga dhexdiisa maaha bayna yadayhidaas waxaa loola jeedaa usha gadaasheeda yamuru waxaa maraya yadayhi nabiga hortiisa waxaa maraya alkalbu eyg wlximaaru dameerka laa yumnacun lagama reebi jirin muttafaqun calayhi alcanazatu bifatxi nuuni nuunta oo la kordhaba naxw alcukaaza waa ultakida ama burdada iyo wix la mida ah weyaan mxua qaybta hoosena bir dhulka surmaysa kulah weyaan marka hadiga nabiga saas waay alai sla slam inuu sutro samaysto saas ayuu nabigu weyse qaadan jiray alaih salaam nabiga alaih salat waxa way aataartiis waa la barakaysan jiray laakiin saalixiinta aataartooda in la barakaysto wax ku soo arooray ah. nabi ah sugan ama ayad qur-aana lama hayo calayhi marka waxaa weeyaan waa inaan meeshii nala amray aan taagnaano nacam sheekhna xadiidka toddoba saddex iyo wacan abi rimtata rifaacat atamiimiyi radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi saxaabigaas ra'aytu waxaan arkay rasuul allaahi sala allah slm rasuulka alle wa calayhi dushiisana thawbaani laba mar ay yihiin akhdaraani cagaaran rawaahu abu daawuud ayaa wariyey watirmidiyi biisnaadin saxiixin sanad saxiix ayuu ku wari weeyaan xadiid iyo dharkan akhdarka ah waa cagaarka hadda oo rag dadka qaar lagu yaqaano ee beriga hore dhar iska caadi ayuu ahaa oo qofka inuu dhar cagaar xirto inuu dhar muxuu ahaa madow xirto inuu dhar muxuu ahaa nooc kale xirto waa tii aan soo mardhib ma lahan laakiin sunnada maxay ahayd athawbu alabyad laakiin dadba waxay laazimaan koofidii noqotaya cimaamada noqotaya khamiiska noqoya go'i shaalka ahaa ama go'i garbaha la saari noqoya cagaar inay muxuu aha xirtaan ayaga oo halkaas kala jeeda inay waxa weeyaan nabigeenna calayhi salatsalaam qabrigiisa qubada dul saaran ayagoo taqliidinayaan qaar waxaa weyaan koofidooda waxay u eg tahay xajka waqhtiyadaasa la arkaa qubada laftirkeeda u marka wuxuu noqday shicaar iyo calaamo lagu garta qolya hadda waxaan beryahan facebook ku arkayay shiicada afrika oo saxaabada nabiga calai sala slam nacadladayso oo runtii aad iyo aadna xawli ugu socdaan nigeria iyo meelo badanba ha ugu bateene in ay samaysteen gudi isku dhaf ah oo caalam alifriiqi dhan ka samaysan waxaa la yaab lah nin soomaali ah inay ka dhigteen madax acuudu billaah nin soomaali ah facebookan shalay ku arkayay ay soo geliyeen nin soomaali ah inuu shiicada maalo afrika dalal badanna waxa weyaan ku-xigeenna iyo lacag haye iyo fulaan iyo waxbay ka samaysteen eh, marka ninka asaga sawirkiisa waxaan ku arkayay munaasabadda dharkaas cagaaran ayuu marka ayuu xirnaa dharka cagaaran ayuu xirnaa waa musiibo soo socota runtii oo imtixaan ah aakhiru zamankii in waxaa weyaan xaqii uu daciif noqdo baatilkiina la bumbuuniyo oo wax aad u dhib badan xaqiiqatan marka qof walba waa waardiya diintan waardiyu ka yahay man ra'a minkum munkaran falyuqayirhu biyadihi fain lam yastatic fabilisaanihi tan maanta aad buu furanya carabka carabka qofka wixii tabartiisa ha geysto faman lam yastatic fabiqalbihi wadalika adcafu liimaan walaysa waraa'a dalika min aliimaani xabbata khardal qofka munkarka hadduusan qalbiga ka nicinoo wixii ay caadi la noqdaan iimaan ka dambeeya meeshayada maba jiro sidiisaba saas weeyaan ayib xadiidka toddoba boqol iyo afar iyo siddeetanaad wacan jaabirin radi allahu canhu ana rasuula rasulka al sal l slm dahala wuu wa calayhi dushiisana waxaa nabiga ahaa cimaamatan cimaamad sawdaawa ee madow rawaahu muslim xadiidka toddoba boqol iyo shan iyo siddeetanaad wacan abi saciidin waxaa la weri camr ibni xurayfin radi allahu canhu hadda ilaa rasuulila rsulka sal l slem wa calayhi dushiisana ay tahay cimaamatun cimaamad sawda ee madow qad arkha u raariciyey nabiga bayna katifayhi labadiisa muxuu ahay garab dhexdoodu ka raariciyey waa anoo ujeeda weeyaan waa duubka caadiga ah intuu nabiga cimaamada duubtay kadibna uu bartamaha halkaas ka raarici weeyaan dusha ayuu nabiga saas ugu raariciyey calayhi salaatu wasalaam arrinta ayada yaa sameeyo ya saalixiyada tabliiq waa laba xaba hal maahan tabliiq todosoo laba maahan ya bayna arafayhana xadiid baa jira sida muxuu mashhuurka ah waxaa weeyaan ar hal daraf ayaa waxaa weeyaan marka calcumuum masalada ayada marka waa mas'ala u khuduucaysa caadada marka ayada jirto qofkii marka xirto oo saa u duubta wax dhibaato ahoy ah leedahay ma lahan yeelay arrinta ayada saa waxaa u duuban jiray ummaddii waqtiga ayada joogtay hadda markaad filmaantan fiirisaan eh, jihaad baartuwan iyo baartu iyo aad fiirisaan dadka muslimiinta duubkooda iyo dadka gaalada ay ku mataleen duubkooda ma kala duwan maya waa hal hal nooc marka dhaqanka carbeed ayaa wakhtiga wuxuu ahaa in nin walba madaxa duubto oo madaxa waan la banaynin qofka akhyaarta inuu madaxa duubto saasay ahaan jirtay sooma garan marka qofkii marka hadiga nabiga calayi slat slaam eh, aad sameeyey sameeyo laa yucaab walaa calayhi ay qubaar marka nabiga cala sl riwaayada muslim ee warna ujeedan in marka in la duubto oo dhexda laga raaraciyo wax ishkaal oo ku sugan ma qofkii inta soo duubta kadibna halkan soo gala suufiya noo yimid baabkaas yuusan dhicin weyaan arrinta ayada waa arrimaha loo baahan yahay ayaga laftirkoodan yaynan u fahmayn inay muxuu ahaa raarcinta ay raaraciyeen inay muxuu aha sunnadii o dhan gacanta ku hayaan kumanaan iyo boqolaal sunnada nabiga qaarkood waajibaadki qaar waxaa weyaan shirki xataa ku dhaca ayaa waxaa weyaan dadka qaaroo madaxa duubta oo hadyigaas yar sameeyey ama arrinta ayada mxuu nabiga calayi ku raacay ayay ku dhacaan taas ayaana ka weyn cimaamad yarood madax ku duubata kaama badbaadinaysa inaad shirka ku dhacdo kaama badbaadinaysa inaad ku dhacdo bidca kaama badbaadinaysa inaad bannaysato waxyaaba badanoo muxaramaad ahaa adoo ta'wiil faasida u mara weeyaan nacam walcas axiix adna waxaa weyaan inaad mxu qofka eh, cimaamada xiranba aad ku tuurtaa eh, nabdi oo tirada kan waa tabliiq kan waa suufi kan waa fulaan ayadna waxaa weyaan waa mishkilad kale waa cudur kale ayadna u baahan in eh, laiska dhowro weyaan cudurrada dhammaantood qofku muminka ah waa iska ilaaliyo nooc kastaba adin ama ha yaraadin ama ha weynaadin wfii riwaayati lahu ana rasul rasulka sal slam khaab uu khudbeeyey annaas buu u khudbeeyey wa calayhi dushiis waxaa imaamatan cimaamad sawdaawi ee xadiidka aad waan caaishata radi allahu tacala canha qaalat waxay tir caaisha kufina waxaa lagu kafaniyey rasuulula rsulka al sal slm fi alaaati ahwaabin saddex mare ayaa lagu kafaniyey biidin cadcad saxuuliyatin amaba suxuuliyatin labadaba waa ku bannaantahay oo loo nisbeeyey magaalo la yidhaha suxul amaba saxal magacaa tidhahdaba waxay ku taalla yeman waa noo imaan doontaa biidin cadcad suxuuliyatin magaalada suxuul la yidhaahdo oo yeman ku taalla lagu sameeyey oo min kursufin qutni amaba suuf ka samaysan nacam laysa fiiha saddexda marag kuma oo kuma jirin qamiisun qamiis kuma jirin walaa cimaamatan cimaamada kuma jirin muttafaqun calayh marka saddexdaas maro baa nabiga calayhi sala slaam lagu kafaniyey marka cimaamadna lama raacaynin qamiisan lama raacaynin assaxuuliyatu bifatxi siini wadamiha suuxuuliya la yidhaahdo wadami alxaa'i xaadana lagoda wadami alxaa siinta iyo xaada almuhmalatayn ee dhibaclaanta la godo oo su la yidhahdo ama sa la yidhaahdo hiyaabun waa dhar oo tunsabu loo nisbeeyo oo loo tiiriya ilaa saxuul ama suxuul qaryatun waa qaryad ama tuula oo bilyamani ku taalla wlkursufu kursufkana waa suufka amaba quniga nooc ka mid dharka weeyaan alcumuum quniga iyo suufka iyo kitaanka waa anwaac aad aan u kala fogfogayn oo in la kala saarana waxaa weeyaan u baahan ahlulkhibra dadka aadka u kala yaqaano dharka ayaa aad u kala saari kara weeyaan xadiidkaad wa canha waxaa la wari ummuminiin caaisha radi allahu tacala anha ardaaha qaalat waxay tiri caaisha kharaja rasulla rsulka alla soo baxay sal l slm daata hadaatin daata khadaatan aroor amaba mxuu ah wakhti aroor ah wa calayhi nabiga waxaa dushiisa ahaaday mirtun go'oo muraxalun la kooreeyey oo min shacrin tima ah timahaasoo aswad ee madow rawaahu muslim muraxalka marka muxuu yahay ma go'ayaa muxuu ahaa rixli la saar muraxalka waxaa loola jeedaa waxaa lagu hardhay oo lagu qurxiyay oo lagu talay kooraha awrta la saaro oo awrta marka la fuula oo kale soo kooro lama saaro koorahaas ayaa marka go'a isaga ayaa lagu harbay oo muxuu ahaa inta koor baa haakada wamaa ilaa dalika lagu qurxiyey oo lagu fiyooreeyey weeyaan oo lagu ubxeeyey marka nabiga go'aas noocaasa ayuu nabiga watay calayhi afdal asalaatu waska tasliim nacam ayib bikasrimiimi huwa kisaan waa go muraxaluna bilxai muhmala huwa ladii huwa isaga alladii kii wayan fiihi ay ahaatay gudihiisa suuratu rixaali libili geela muxuu ahaa koorahiisa suuradeeda ama sawirkeeda oo mxuu ahaa ku samaysan weyn wahiya alkwaaru akwaar baa loo yaqaanaa xadiid aad wacan muqirat bni shucbata radi allahu tacala canhu qaal wuxuu yidhi kuntu waxaan ahay maca rasulila rsulka alla daata leylatin habeen habeenada ka mid a fii masiirin socod faqaala lii wuxuu yidhi amacaka maun muqiirow biyo miyaad haysaa qultu waxaan idhi nacamha fanazala nabigu waa degay can raaxilati hashii u saarnaa ayuu ka degay famasha wuu socday nabiga xataa tawaara ilaa uu ka qarsooma fii sawaadi leyl habeenka mugdiisu ku qarsooma weyaan uma intaa kadib jaa waa yimid xaajadiis soo guta nabiga alai slam uma jaa ubabiyoodkii aan waday ayaa nabiga aan ugu shubay weyaan faqasala nabiguu dhaqay wajha wejigiisuu dhaqay wa calayhi nabiga marka wuxuu watay jubbatun jubbad ayuu watay koor ama kooti ayuu nabigu watay calaih slat oo min suufin suuf ka samaysan falam yastatic nabiga ma awoodin an yukhrija inuu soo saaro diraacihi labadiis dhudhun inuu soo saaro oo saas u soo bixiyo nabiga calayhi salaat salaam oo saas ugu bixiyo muusan awoodin maxaa yeelay sababta wuu noo sheegi doonaa falam yastaticna igama awoodin an yukhraja inuu soo saara diraacayhi labadiisa dhudhun minha jubbadii inuu ka saara saaro xata ahrajahumaa ilaa aad ka soo saaro min asfali jubbati jubbadii muxuu ahay qaybteeda hoose intuu jubbadii saas dhahay ayuu gadaalgadaal u soo bixiyey marka oo gacmihii wuxuu ka saaray gudah ayuu ka soo bixiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam ayib faqasala diracay labadiisu dhudhon ayuu nabiga dhaqay wamasaxa bira'sii madaxiisuna u masaxay uma intaa kadib ahwaytu waan u hoobtay lianzaca inaan siiba khufayhi labadiisii sogos oo adka khufaynka labada khuf inaan ka siiba nabiga ayaan u hoobtay faqaala wuxuu ka tag fainii aniga adhaltumaa waan geliyey daahiratayni ayagoo daahir ayaan geliyey wamasaxa calayhima nabigu masaxay muttafaqun calayh khufayn marka haddii aan dhahno kale uma hayno waa khufaynu khufayn waa khufayn haddii isagoos la yidhaahdo kuwaan jilacsan baa loo haddii kaba la yidhahdana kuwaan waa kaba waa taqaanaan khufaynka uma badnin marka raggan baakistaanta ka imaada oo tabliiqa i ayaa in badan wataan waad aragteen khufaynka khufaynka waa noocaas adag oo ka samaysan amaba eh, maasta ka samaysan ama jildiga ka samaysan iyo wixii la midka ah weeyaan wa fii riwaayatin wa calayhi jubbatun nabiga jubbad ayuu muxuu watay shaamiyatun ee shaam loo nisbeeyey shaam waa eh, dalka la yidhaahdo dalalka laisku dhihi jira waa taqaanaan waxaa filistiin iyo suuriya iyo urdun iyo lubnaan mandiqadaasaa shaam laisku dhihi jira weyaan dhankaasaa loo nisbeeyey dayiqatu alkummayni labada kum labada kum kummaynka waa meesha labadan weyaan labada kum ee ka muxuu ahaa ciriiri ah weeyaan wa fii riwaayatin ana haadihi alqadiya arrintan kaanat waxay ahayd fi qaswati tabuuka tabuuka dullaankeedii ay arrintan ka dhacday weeyaan ee kama horaynin kamana dambaynin oo qisadaas uu sheega muqira oo nabigu le amaca kamaaun berigii tabuuka la aaday ayay ahayd weyn tabuuk la aaday dagaalkii xadiidka ama baabka baabu istixbaab alqamiis qamiiska xirashadiisa inuu sunno yahay ayuu baabya weyaan khamiiskii markama qamiiskan dheeroo ilaa muxuuadda aan wadana noocan miya mise waa shaarka caadiga ah mise waa qamiiskan bakistaanta ay wataan mise waa qamiiskan turkida ay wataan qamiiska sifada u yahay waa gadaal dambaan iskaga imaan doonaa insha allahu tacaala laakiin qamiis inuu sunno yahay ayaa halkaa marka aan caawa sheegaynaa insha allahu tacaala xadiidka aad waan ummi salamata waxaa lawe radi allahu tacala canha qaalat waxay tidhi kaana wuxuu ahaa axabba hiyaabi dharka kan looga kala gaciilo badan yahay ilaa rasuuli rasulka alla sal lla l slam alqamiisu qamiis ayuu ahaa weeyaan rawaahu abu daawuud ayaa wariyey watirmidiy ayaa wariyey wa qaala wuxuu yidhi xadiiun xasan weyaan xadiidkan waa xadiid saxiixa nabiga dhar marka la yidhahda kan uu jecla muxuu ahaa alqamiis wantaha alkalaam baabu sifati tuulilqamiisi qamiiska dhirarkiisa sifada uu leeyahay iwalkummi kumka kumka waxaa weeyaan qaybtan soka ee soo xigta calaa casha weeyaan iwal izaari iyo hoosguntiga dhirarkiisa iyo wa tarafi alcimaamati cimaamada aan idhi hala raaraciyo darafkeeda sifada ay ahaanaysa dhirarkeeda ayuu baab yahay kow qodobka koobaadkaas weeyaan qodobka labaad wa taxriimi isbaali shayin shay ka mid ah in la raaraciyo inay xaaraan tahay oo min daalika arrinka asaga ka mid ah calaa sabiili alkhuyalaa'i faanfaan iyo kibir jidkeedna muxuu ah loo dheereeyo weyaan inay xaaraan tahay waxaa weeyaan iyo karaahiyatihi inay karaahiya tahay min hayri khuyalaa ayadoon faanfaan lahayn karaahadan marka waxaa weeyaan annaga caaw waxaan ka dhigaynaa karaahata ataxriim asaga sheekh laakiin muxuu wadaa karaahat tansiihu wadaa weyaan maxaa yeele adilada imaan doonta ayaa xoog badan marka sheekh laakiin ariiqu u maray khuyalahaas ayuu ku qayday calayhi raxmatullah arrinta iyadana culimo badan oo qabaan ayaa jira laakiin waa laga raajixsan yahay adilada iyo waciidka ku soo arooray ayaana cadayna adilada noo imaan doontan waxaa ka ah in ay sideedaba isbaalka u yahay khuyala war maxaa kugu wata sideedaba qofka maxaa wada inuu mxua waxaan jiido maxaa ku qasbi aslanba waa noo imaan doona marka wax badan baa noo imaan doona insha allah tacala xadiid aad an asma binti yaziid alansariy radi allahu tacala canha qaalat waxay tihi asma kaana wuxuu ahaa kummu qamiisi rasul rasulka al sl slam kumkiisa ila rusqi halkan ayuu joogay rusqiga waa lafahan laftan weyaan maxaad u taqaanaan yaa sheeh abdal umacum ya umacum umacum haye waxaa kaloo loo yaqaanaa umacumtaasaa nooga ron taas maan hadda hayna <laughs> kaana wuxuu ahaa alxamdu lilah waa wax fiican baan u helnayba wa kalead uhaysaan ya sheekh taasumaad u haysaan amaacim bikasri اlcayni <laughs> sheekh cabdalla bidami wala bikasri bilkasri imaacim eh? uma uma intana waxaa laga sheegay bilkasri imaacim <laughs> walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ayib kaana wuxuu ahaaday kummu qamiisi rasuulillaahi rasuulka alle sal slm qamiiskiisa cumaacimtiisa amaba cimaacimtiisa saa kida yaa sheekh janaqley <laughs> taara ku <laughs> ikhtalafa alfuqahaa weeye masalada marka kaana wuxuu ahaaday kummu qamiisi rasuul rsulka al sal slem qamiiskiisa cimaacimtiisa ama cumaacimtiisa ilaa arusq ilaa muxuu ahaa cafwan kaana wuxuu ahaaday cafwan kummu qamiisi rasuul rasulka al sl slm kumkiisa qaybta u dambaysa shaarka weeyaane cafwan ila arusuqi cumaacimtiisa ayuu ahaa weyaan ilaa muxuu ahaa si fiican <laughs> barana waxaa laga yaabaa in aan aad rawahu abu daawud iyo xadiidka wariy watirmidi waqala wuxu yhi xadiidun xasan weeyaan xadiidka aad waxaa ibni cumar radi allahu tacala canhuma ana nabiya nabigeena sal l slm qaala nabigeena wuxuu yidhi man jara qofkii jiido thawbahu maradiisa khuyalaa'a faanfaan iyo kibir dartiina u jiida lam yandur illaahu ilaahi alla ma eego yowma alqiyaamati maalinta qiyaama xaggiisa eegitaan raxmad laguma eego weyaan faqaala abu bakrin wuxuu yidhi yaa rasuulalahi w ina isaarii hoosgondigayga yastarkhii wuu raaracsanayaa mar kasta hoos buu dhacayaa ilaa an atacaahadahu inaan muxuu ahay ku dadaalo oon la xarbiya ma oyane daa'iman wuu i raaracsadaa weyaan nacaata ahoo runtii cibaado badanoo iska mashquulsan u ahaa radia allahu tacala anhu ardaha faqaala lahu wuxuu yidhi rasulka sal slam innaka adiga lasta ma kuu u sameeya khuyalaa ah faanfaan kuu u sameeya adiga ma tihid wey rawahu lbukhaari wa rawaa muslimun bacdaha xadiidkan waxaa soo deliishada dadka sarwaallada jiido oo dhulka ku jiida xadiidkanay soo deliishadaan xadiidkan waxay soo deliishanaynin oo daliil ugu noqonayn laba shay tan koobaad abubakar wuxuu yidhi aniga waxaan ku jira xarba mar alla marka hoosuu dhacaaba maxaan sameeyaa waan la soo boodaa nin muxuu hawsh ku tiragalsan maaha laakiin waa ka noqonaysaa midda labaadna nabigeenna calayhi afdal salaatu waska tasliim taskiye ayuu siiyey oo adiga kuma jirtid alyidhi kuwa iyaga ah kuwa la cadaaba oo baabka isaga loo cadaaba kuma jirtid adiga laakiin sarwaalkii marka hore maxaad samaysay oo soo tala sidiisii iyo qamiiskii iyo muxuuha ah, macoys sidaa u xiratayba waa kow tan labaadna adigaa ku taskiyey abubakar filjanna cumar filjanna cumaan filjanna cali filjanna alxa filjanna wahaakada ragga waa raggii jannada loogu bishaareeyey oo waxa la tagsiyeeyey qur-aanka lagu sheegay adiga yaa marka baabka isaga baab hadda noqona runtii waxaa weeyaan ma ahan in qofka uu muxuu ahaa ku dadaal arinta iyada ayaa loo baahan yahay oo daa'iman wa abadan dhanka salaamada iyo nabadgelyada qofka dhankaas inuu xigo ayaa u khayr badan meel marba haddii ay laisku qabto dhanka nabadgelyada xaggeed aad dhanka muxuu ahaa halaaga xaggiisa ha xigsanin waa wax koobanba xadiidkaaaad waan abi hurayrata radi allahu tacala anhu arda ana rasul rasulka ale sal slm qaala wuxuu yidhi laa yanduru allahu alla ma fiiriyo yowma alqiyamati maalinta qiyaama ilaa man duul ama qof jarra jida isaarahu hosgantigiisa bataran kibir iyo mxuu ahaa faanfaan u jiiday ilahay xaggiisa ma fiiriy muttafaqun caleyh wa canhu waxaa laga wari abu hurayra can inabi nabigana sal l slem qaala wuxuu yidhi nabiga xadiidka todoba boqol iyo saddex iyo sagaashanaade maa asfala wixii ka hoosay min alkacbayn labada mxuu aha hanqow oo min alizaari hoosguntiga ah fa fi naari naar gudihiis weyaan naar gudihiis ayay ku sugan yihiin naar ayaa la gelina weyaan ciyadan bilah rawahu lbukhaari xadiidka aad waan abi darin waxaa wari xadidka malaad haloo fiiriyo can inabi nabig sal sl qaal nabigan wuxuu yidhi alaaatun saddex laa yukallimuhum allah alla lama hadla yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo walaa yanduru ilayhim rabbi naxariis kuma fiiriyo walaa yusakiihim mana tahiro cadaabka ma tahiro walahum iyaga waxaa u sugnaaday cadaabun cadiib cadaab ba ilayhim aliimun mu'limun xanuujiyo qaala wuxuu wuxuu akhriyey hadalka isaga ah rasuulullah rasulka al sl slm alaaa maraati saddex jeer ayuu hadalkaas nabiga ku celiyey qaala abu darin wuxuu yidhi khaabuu waa hoogeen wakhasiruu way khasaareen ama khaabuu ha hoogeena wakhasiruu ha khasaareene labadaba dhib malahane man kuewa hum iyaga yaa rasuululahi oo kuwaas hoogay oo khasaaray oy balada ku dhacday waa kuwe qaala nabigan wuxuu yidhi almusbilu wuxuu ku bilaabay almusbilu qofka maradiisa raaraciyo almusbilu qofka musbilka ah laa yanduru allahu ilahi yowma alqiyaama walaa yuzakiih walaa yukallimuhu walahu cadaabun aliim saddexdii khudbadii sheekha uu mxuu ahay ka warramayay ee kuwaana saddex kale u yihiin ay saddex kale ay u yihiin weeyaan walaa yusakiihim walahum cadaabun aliim almusbilu baa lagu marka annagana maanta maxay noo tahay waxaan dhib lahaynba waa khatar waalmannaanu qofka mannaanka ah daa'iman wa abadan qof buu wax siinaya wax la qabanaya wuu sheegsheegi saasaan u yeeli saasaan u yeeli saasaan mana sheegasha daa'iman wa abadan kaana asna ilaahay subxana wa tacala ma fiiriya ma ahiro lama hadlo cadaab daranna ilaahay wuu u diyaari subxana wataala iyaadan billah kan u dambeeya walmunfiqu kan ku bixiyo silcatahu badeecadiisa bilxalifi lkaadibi dhaar beenah ayuu ku dhaaranaya wallaahi intaas baa soo siiyey wallaahi intaa baa lii gaaray wallaahihaakada ilaahay magaciisa oona beenna ayuu marka ku dhaaranaya saasaa marka wax looga iibsanaya qofku muminka daa'iman haddii loo dhaarto mogta iska rumaynaya rawahu muslim xadiid aad wa ibni cumar radi allahu tacala canhuma can nabi nabigeena sal sl qal nabigu wuxuu yidhi alisbaalu isbaalka raaricinta oo filizaari hoosguntiga la raariciyo iwalqamiisi alisbaalu raaricinta iyo isbaalka wuxuu mxuuah ku sugan yahay uu ku dhacayaa filizaari hoosguntiga waa ka dhacaya kow iwalqamiisi shaarkana qamiiskana waa ku dhacayaa iwalcimaamataimaamadataa imamad hadii aad rarayso ood mxuu ahay dabadabaydii kasii hoosaad sii gaadsiiso isbaalkeeda nafteeda noqonaysa ama dhulka jiidaba man jara qofka jiida shayan shay khuyala'a faan dartii lam yandur illaahu ilayhi ilaa allama fir yowma alqiyaama rawaahu abu daawuud wanasaa'iy biisnaadin saxiixin weeyaan xadiidkan dheer ayaan ku khatimayna insha allahu tacala lakiin intaana xadiidkan dheer aan gaarin culimmada waxay leeyihiin qofka isbaalka sameeyo oonan faan iyo kibir dartiis aanan u samaynin xagga iga dhig laba cadaab ayaa meesha taallo waa mid oo waxa weeyaan wixii hanqawyada ka hooseeya oon jiiditaan gaarin waa naar wixii jiiditaan gaarana waxaa weeyaan oo weliba khuyalaa iyo kibir uu la sii jiro wuxuu noqonayaa saddexdii sifa oo hadda la sheego khatarta ahaa ayaa waxaweyn la kulmaysa saasay culimada qaar ay ku jamciyaan xadiista weeyaan lah isbaalka sidiisa ma bannaano xadiis aad wacan abi jurayin waxaa laga wariyey jaabir ibni sulaymin qaala wuxuu yidhi saxaabigaas ra'aytu waxaan rajulan nin arkay yasduru naasu dadka ay ka fulayaan can ra'yihi ra'yigiisa ay ka fulayaanoo nin walba intuu u taga ra'yigiisa ka soo qaadana ood muxuu ahaa ra'yigiisa lagu qancayaan arkay laa yaquulu shayan wax ma sheega ilaa sadaruu canhu way ka soo fulaan oo sida ceelkii oo kale ceel inta biyo laga soo cabso lagama soo fula oo qofka lagama soo dhargo sidaas oo kale ay sameeyaan weyaan qultu waxaan idhi marka man haada war ninkan waa ninkee qaaluu waxay yidhahdeen rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam waa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam qofkanaad u jeeda oo inta muxuu aha lagu un muxuu aha aroora kadibna laga soo wada fulaa nin walba ra'yiga uu sheega uu ka qaadana waa nebi moxamed calayhi salatu wasalaam yaa laha min fadiila wa yaa min masiya qultu waxaan marka alayka asalaamu yaa rasuul allahi maratayn alayka asalaamu alayka asalaamu yaa rasuul laba jeer asaadhahu yidhi qaala wuxuu laa taqola dhihin calayka asalaam saasaa dhihin weeyaan calayka asalaam kelimada ayada ah taxiyat lmowta dadka dhinta salaamtooda weeyaan oo lagu salaamo qul waxaa tidhahdaa assalaamu calayka saas dhah weeyaan oo salaamta hormari qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi anta adiga rasuulullah adig ma rasuul allaata qaala wuxuu yidhi ana rasuulullaahi rasuulka allayaana aniga alladii rasuulka ana aniga rasuulka laanaha alladii allahaasoo idaa asaabaka hadduu kugu dhaca durun dhibaata fadacawtahu kadibna aad barido kashafahu canka kaafaydo allahaas ayaa aniga ah soo diriyoon adeega u ahay dhib haddii aad kugu dhaca allaha muxuu ahaa markaad barida kaafaydo allahaasaan adeeg u ahay qaala wuxuu qultu waxaan idhi anta cafwan waidaa asaabaka hadduu kuga dhaca caamu sanatin sanad abaar ahna oo fadacawtahu aad barid laka kuu soo saaro caws iyo wax xoolahaada iyo adigaba aad ku noolataan kuu soo saara allahaas adeegihiis ayaan ahay wa idaa kunta haddii aad tahay biardi qafrin arla bahgooye ah aw falaatin meel bannaan aho duur ah oo fadallat ay kaa raaxilatuka daabadii iyo muxuu ahaa neefkii gaadiidkii wax ay kuu saarnaayeen oo fa oo kadibna aad barida raddaha calayka kuu soo celiya allahaas adeegiisa ayaan ahay weyaan saddexdaas ayuu nabigu isu dabadhiga calayhi sala slam markuu yidhi adiga rasuulka allah tahay wuxuu yidhi allahaas aad adigaba saa u aaminsan tahay oo haddii ay baadi kaa lunta iyo haddii aad muxuu ahaa abaar ay kuga dhacda iyo haddii ay dhibaato ay ku qabsato allaha aad aadid kadibna ku ajiiba allahaasaa isoo diray intaasuu nabigu isu dabadhiga calayhi salaatu wasalaam qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi achad ilaya io dardaaran marka haddii aad rasuul alla tahay dardaaranaysi ninku waaba islaamayba horey ku islaamay kadibna waxa weyan iyo dardaaranuu yidhi qaala wuxuu yidhi laa tasubanna axadan qof hacayn qof hacayn juray abu juray yaa ninka asaga radia allahu anhu ardaa qaala wuxuu abu juray famaa sababtu maanan caynin bacdahu gadaashiis xuran qof xur ah walaa cabdan addoonna maan caynin walaa baciiran ritina maan caynin walaa shaatan neef arina ma caynin weligay afkayga gabcaybsama marnin maalintaa kadib kadibna nabigu warka waa sii wada calayhi salatsalaam walaa taxqiranna ha yasin oo ha yaraysanin min almacruufi wanaaggana shayan shay ha ka yaraysanin wa an tukallima aad ba la hadashid akhaaka walaalka wa anta adigana munbasitun fidiyey ilayhi isaga wajhuka wejigaada u fidiyey oo wejigaada u ballaariyey oo wejigaada maxaa u furfuray weeyaan ina dalika arrinka asaga ah weji furfurkaas min almacruufi wanaaguu ka mid yahay weyaan warfac tan kalena warfac waxaad kor u qaadaa isaaraka hoosguntigaada ilaa nisfi saaqi gomadda bartamaheed ilaa laga gaara kor u qaad sarwaalka khamiiska macwista go haddii aad xiran tahay oo dar kale haysanin wamaa ilaa dalika dharka aad xihan bartamaha aad halkaas gaarsii weyaan fain abayta haddii aad diiddo oo tidhahda maya qurux darri iyo xogahoo dhudhubnaan waxbaa iska yar jira aad tidhaahdo fa ila alkacbayn hanqawyada gaarsii hanqawyada mxuu gaarsii weyaan wa iyaaka adiga iyo waxaan idin kala digay waa isbaal alisaari hosguntiga inaad mxuu ahay aad raariciso fa innahaa isbaalka isaga ah min almakhiila waa kibirfaanka weeyaan iyada raaricintaad laftirkeedaaba kibir ahba ragga ku dheggan marka mxuuaha fahmiga asaga ah oo isbaalka taxriimkiisa ku dheggan xadiidkan ayaa waxaa weeyaan ayaa axaadiista xoojina oo nas ku ah mxuuahay nabiga calayi slat slam inuu leeyahay izaarka inaad raaric iska dhowro maxaa yeelay raaricinta laftirkeeda ayaaba kibir ah baweyaan iyada ayaa faan kibir ah weyaan saasuu nabiga ileh alayh salatu slam fa inaha min almakhiila wa ina allaha la weynana laa yuxibu ma jecla almakhiila faanfaanka kibirka ku dheehan yahayna ilahay ma jecla wa tacaala wain imru'un qof shatamaka hadduu ku caayo waa cayaraka kugu ceebaya bimaa yaclamu fiika wuxuu kaa yaqaano ilan ceebo socdo qofka biniaadanka waa ceebo socota wuxuu mxuua kugu yaqaan hadduu qof kugu ceebeeyo ood kugu caayo falaa tucayirhu ha ku ceebaynin oo ha ku caayin bimaa taclamu waxaad ka taqaana fiihi isaga isaga hadduu intuu ku qabta mxuuaha dharka dhan uu kaa adiga dharka ku reeb oo mxuu aha isaga ku dayanin weyaan maxaa yeele adiga malaa'ig baa ku difaaci ilaahay baa subxana wa kula jiri laakiin marba haddii aad u jeesato asna inaad wixii ku ceebayso mushkilad weyan xaaladda ma fiicno saasuu nabig kula dardaarma alai slat slam fainamaa wabaalu dalika calayh falaa tucayirhu ceebaynin bima taclamu fii waxaad ku ogsoon tahay fainamaa uni wabaalu dalika halaaga arrinka asaga iyo cuquubada arinta ayadoo cayda uu ku caayay iyo waxyaabaa uu kaa yaqaan uu kaa sheegay dembigeeda iyo dhibaatadeeda iyo xumaanteeda calayhi dushiisa umbay ahaatay weyaan adiga waxba kuma soo gaarayaane waxaad yeelaysaa ah ku ceebaynin dardaarankaas qiimaha badan ayuu nabigeena sala allahu caleh waali kula dardaarmay saxaabigaas runtii qiimaha badnaa oo runtii intuu nabigu yimid calayhi salatu salaam kadibna kelimo weydiiyey nabigana uu saddexdaa kelimo qiimaha badan isu dabadhigay ku islaamay kadibna markiiba nabigu weydiistay dardaaranku nabigu kula dardaarmin culayskiisa ikhwaanii arka marka arinta isbaalka waa arin culus in aad iyo aad looga digtoonaado oy dhaqan noo noqonin aan loo bahan yahin rawahu abu daawuud ayaa wariyey watirmidi wa biisnaadin saxiixin waqaala tirmidi xadiidun xasanun saxiix xadiidka waa saxiixada wallah aclam sal allah wslam cala cabdihi wa rasuulihi mustafa